alxamdu lilaah rab lcaalamiin w sala allahu cala muxamadi wcala ali muxamed w slama tasliima kasiira allahuma anfacna bima callamtana wcallimna cilma yanfacuna wla tajcal ma callamtana wbalan calayna wagfir lana waliwaalidina walilmu'miniina walmu'minaat allahuma aamin aayadda aynu soo maray ee boqol iyo koob iyo toban wa qaluu lan yadkhula aljannata ila man kana huudan aw nasaara jalaaldiin asiyuudi waxa uu sheegay sabab buu sheegay in yuhuuddii madiina iyo nasaaradii reer najraan nebiga calayhi salaatu wasalaam hortiisa ay ku doodeen dabeedna qolo weliba ay tidhi jannada waxa gelaya uun annagunbaa gelayna jalaaldiin asiyuudi siduu u sheegay culamo kale oo sheego mufasiriinta ka midiina waa jiraan oo iyaguna saasoo kale u tilmaamay ha yeeshee sababu nusuulkaa waxaa lagu soo wariyey aayaddan boqol iyo markaa saddex iyo toban aayadda ah wa qaalat alyahuudu laysat alnasaara calaa shayin wa qaalat alnasaara laysat alyahuudu calaa shayin wa hum yatluuna alkitaab aayaddaasa sababnuzuulkaa lagu soo wariyey ibnu jariir abari ibnu jariir atabari iyo ibnu abi xaatim iyo baa soo wariyey yacni aayaddaas inay sidaa ku soo degtay aayadda wa qaalat alyahuudu laysat alnasaara calaa shay ha yeeshee sanadka lagu soo warinaayo laftiisa waxaa ku sugan dacfi oo sanadku qawi ma ah culammada qaarkood oo yidhina waa jiraan waxaa laga yaabaa labada aayado inay wada socdeen laakiin calaa kulli xaal sabab nusuulka ta lafteeda ayaabaan saxiix ahayn inkastoo ta lagu soo wariyey khulaasadu waxay tahay yacni yuhuudda iyo nasaaradu sheegashooyinkii ay sheeganayeene baatilka ahaa ayaa aayaadka lagu burinayaa laguna caddaynayaa butlaankeeda lagu caddaynaya baatilnimadeeda lagu caddaynaayo waxaynu joognay aayadda boqol iyo toddobiyo toban baynu joognay waxaa inoogu dambeeyey aayaddaas badiicu asamaawaati waalard wa idaa qadaa amran fa innamaa yaquulu lahu kun fayakuun marka fayakuunu iyo fayakuuna laba qiraa'o oo sabciya weeyaan in e nuunka la godo iyo e in nuunka la kordhigo haddii nuunka la godo laba wajaa ku bannaan oo in mubtade loo qadaro fa huwa yakuunu siduu markaa waxaa yacni jalaaludiin siyuudi ba qadaray sida jalaaludiin siyuudi ba qadaray in huwa loo qadaro oo la yidhahdo fa huwa yakuunu isagu waa ahaanayaa arrinkaa uu ilaahay doonayaa ee uu kun ku yidhi wuu xasilayaa waa dhacayaa siduu ilaahay u doonayo u dhacaya fa huwa yakuunu weji labaadna waa ku bannaan yaho in la yidhaahdo fa'da caatifadaa ku cadfaysa yaquulu yacni saasuu odhanayaa fa yakuunu waana ahaanayaa oo yakuunu ay ku cadfan tahay yaquulu ay ku cadfan tahay wa fii qiraa'atin binnasbi jawaaban lilamri qiraa'o kale waxaa ku sugan nasbo fa yakuuna oo nuunka la kordhigo taasna waxaa lagu tawjiihinayaa inay markaa amarka jawaab u tahay yacni markaa fa baa la geliyey dalab baana ka horreeya marka jawaabu talab inay tahay marka fa la geliyo in la kordhigaayo ha yeeshee culamada qaarkood baa xoogaa markaa taas caalaqay qiraa'adaas waana qiraa'o sabciya weeye oo ibnu caamir oo quraa'u sabcaha ka mida ayaa akhriyey bacdi baa yidhi carabi ahaan markaysagaa sax noqon mayso halkani markaa waxa weeye ma aha amar markaysa markaa cid la amraya ma aha maadaama amar cid la amraayo imtisaal ka xasilaya aanu marka waxaa ahayn oo awaamirtii markaysa waxa la mida yacni waxa weeye kanoo kale markaa lama kordhigo ee wakhtiga marka waxa weeye marka jawaabu talabku ama wax jasminaayo ama haddii faa caatife la geliyo la nasbinaayo waxay noqdaan marka labada ficil kala duwan yahay ama labada faacil kala duwan yihiin ama labaduba kala duwan yahay laakiin ficilka iyo faacilku dhammaan iyagoo isku midaan waxba ku kala duwanayn ma dhacda bay yidhahdeen markaysa markaa in yacni jawaabu talabku yacni uu keensado jazmi ama nasba u keensado marka waxabay qira'ada noocaasa bacdi baa sidaas iyadaa u caalaqay laakiin calaa kulli xaal sax ma aha markaa taasiye qiraa'aadka sabciga ah ma aha markaysa markaa waxaan yani qaacido yacni marka waxa weeye ay yacni istiqraa ku ogaadeen carabiyadii eegeegeen inay marka waxa weeye yacni marka ku caalaqaan marka waxa ma aha waayo dee marka qur'aanka sida markaa qur'aannimo u sugan ee qur'aannimo loo akhriyo ayaa wax walba ka xoog badan saas aawadeed istiqraagooda marka waxaweyn ay yacni markaa tatabuceen oo yidhaahdeen taasun baannu aragnay inay marka waxa ku radiyaan markaysa waxa ma aha oo ay ku caaridaan yani waxaweye ma aha alcalaamatu ibnuqayim masale kale isagoo ka warramaya ayaa wuxuu yidhi kuwa sifaadka ilaahay markaa doonaya inay caqligooda ku ictiraadaan ayay shabbahayaan kuwa markaysagaa doonaya aayaadka qaarkood inay marka waxae qawaacidda markaysa markaa ay yacni markaa naxwiga ah inay ka hor keenaan inay doonaan oo ay markaysaga waafajiyaan qaacidada markaysa markaa iyaga agtooda muqararka ah si ay u waafajiyaan markaysa marka ay yidhahdaan tan noocaasi waa khata marka cidda qiraa'aadka markaysaga qur'aanka ee saabitka a radinaysa iyo cidda sifaadka ilaahay qur'aanka iyo sunnada ku soo arooray radinaysa waa isshabbahaan buu odhanayaa yacni wuxuu ku odhanayaa sidaas markaa kutubihiisa qaarkood buu ku tilmaamaya waxaan filayaa badaa'icu ulfawaa'idka inuu ku sheegaayey ayaan markaa filaya wuxuu yidhahdaa wakhtiyada qaarkood yacni markaa boqol qaacidoo la dumiyo baa ka sahlan aayad qur'aana oo markaysa marka waxaa la taxriifiyo boqol qaacido oo la dumiyo ayaa marka ka sahlan yacni saas yadaa ayuu yidhahdaa calaa kulli xaal marka tani waxa weeye waa saabita waa sugan tahay ictiraadna waxaweye ma laha ictiraadkaasina waa fii hayri maxalli waa midaan meeshiisii dhicin marka wuxuu noqonayaa jawaabu talabka ayaa markaa lagu nasbiyey yacni fa markii la geliyey yani marka ayaa jawaab alab yani ama jawaab lamri weeye haddana amarkani waa amru takwiin ee maaha marka waxa amru takliif ma aha waa amru takwiin baa la yidhaahdaa waa kun oo wax lagu jirsiinayo lagu abuuraayo laakiin ma aha amarkii waxa weeye amru takliifka ahaa yani waxa weeye cid wax lagu kalifayey ma aha ta kale waxaa la yidhi shaygani haddii aanu jirin sidee loola khitaabayaa khitaab macduum miyaanu noqonayn shay aan jirinoo lala khitaabaayo waxaa la odhanayaa dee waxa weeye amru takliif maahe waa amru takwiinoo waa lagu jirsiinayaa yacni marka waxa weeye lala khitaabayana yacni xagga marka ficlan yaanu ahaan shay mawjuude laakiin marka laga eego xagga cilmiga iyo markaysa marka waxaa kalaamka iyo xaggaas markaysaga shay buu ka yahay shay ayuu ka yahay wain lam yakun shayan fi lkhaarij yani khaarijka yaanu shayba ka ahaanin marka waana mid lagu abuuraayo lagu jirsiinaayo marka kun ilaahay yidhaahdo ayaa shaygaasi xasilaya wax kastuu ilaahay abuurayana kun buu ku abuurayaa inamaa amruhu ida araada shay an an yaquula lahu kun fayakuun aayadda kana waata ilaahay saa yidhi yacni sidaas u allah markaa uu yidhi bacdibaa waxay yidhahdeen kun ilaahay maba yidhaahdee wuu doonaa uun laakiin taasi waa taxriif naska la taxriifinaayo allah wuxuu sheegayaa inuu yidhaahdo waxayna ku dhisantahay ictiqaad qaldanoo ah yacni markaa ilaahay xaraf iyo sawt toonna kuma hadlo yacni markaa ta noocaasay ku dhisan tahay marka kun ilaahay waa yidhaahdaa yacni kun waxa weeye waa min allaahi qowl bay ka tahay yacni ashyaadana markaa waa wuxuu ku abuurayo ilaahay wax kastuu abuuraayo waxay kaloo ka qaataan culammadu kun inaanay makhluuq ahayn waayo shay kastoo makhluuqa ilaahay kunbuu ku abuuray marka dee haddii kuni makhluuq ahaan lahayd waxaa ka iman lahayd kun kale in lagu abuuro tasalsul baa ka iman lahaa tasalsulkuna waa baatil marka kun waxa weeye waa marka makhluuq ma aha halkaana waxaa ka soo baxaysa kalaamka ilaahay makhluuq ma aha ka imanaysa allah wuxuu yidhi wa qaala aladiina laa yaclamuuna wa qaala aladiina kuwii waxay yidhaahdeen laa yaclamuuna aan garanayn yacni diinka aan garanayn ama waxba aan garanayn waxay yidhaahdeen lowlaa yukallimuna allah ay hal laa yukallimuna allah muu allah nala hadla bay yidhaahdeen aw ta'tiina aaya ama aayadi may noo timaaddo calaamad mucjize ah oo aan anagu taanu dalbannay ah may noo timaaddo kadalika qaala aladiina min qablihim mila qawlihim kadalika hadalkaasoo kalea qaala aladiina kuwii ay yidhahdeen min qablihim iyaga ka horreeyay mila qawlihim hadalkooda ah wax la mid a ayay yidhaahdeen mila qawlihim waxay beddel ka tahay kadalika tashaabahat quluubuhum waxaa isu ekaado ishabbahay qalbiyadooda waxaa loo jeedaa waxa qalbiyadooda ku sugan iyo waxa ka soo fulaya ayaa isshabahay qalbiyadu markay kufrigiiyo xumaantii iyo cinaadkay iska shabbaheen waxa ka soo fulayaana waa isshabbaheen qad bayanna alaayaati liqowmin yuuqinuun aayadaha waa caddaynay buu allah yidhi xaqiiqee waa caddaynay aayadaha waxaan u caddaynay liqowmin yuuqinuuna dad yaqiininaayo si yaqiina u rumaynaya ayaanu u caddaynay allah wuxuu inoo sheegayaa gaaladii inay saasoo kale ay yidhaahdeen wa qaala aladiina laa yaclamuuna lowlaa yukallimuna allahu aw ta'tiina aaya kuwii aan markaysagaa diin garanayn ama ilaahay yacni waxdaaniyadiisa iyo cibaadada keligii inuu xaqu leeyahay iyo nebigu inuu xaq yahay kuwii aan garanayn waxay yidhaahdeen muu allah nala hadlo yidhaahdo muxamed rasuulkaygii weeyaane rumeeyo raaca waxay haweysanayaanoo markaa doonayaanba hadduu muxamed rasuul ilaahay yahay allah intuu annaga nala khitaaboo nala hadlo muu yidhaahdo waa rasuulkii aan soo diray ee rumeeyo raaca bal halka isla joogaan dayo ama aayadi maynoo timaaddo aayadda waxay u jeedaan calaamad mucjiso oo khaariqa lilcaada ah aayado badan iyo calaamaad aayaad badan oo mucjisaada u yimi laakiin waxay u jeedaan tayagu cinaad ahaan iyo madaxadayg ahaan iyo jikaar ahaan ay u codsadeen bay u jeedaan marba waxay doonaan baynay odhan jireen ya wa qaaluu lan nu'mina laka xataa tafjura lana min alardi yanbuuca aw takuuna laka jannatu min nakhiilin wa cinabin fatufajira alanhaara khilaalaha tafjiira aw tusqita alsamaa'a kama zacamta calayna kisafan aw ta'tiya billahi waalmalaa'ikati qabiila yacnii waxay sheegayaan waxyaalo badan oo jikaarun iska ah oo ay doonayaanuun inay waxaweeye marka wax ku xujeeyaan oo yidhaahdaan ilaa waxaasi dhacaan oo waxaasi dhacaan oo waxaasi dhacaan oo waxaasi dhacaan rumayn mayno nebigay waxay ku yidhahdaan kuma rumaynayno ilaa dhulka ilo durdurro aad nooga dillaaciso oo iluhu sidaa u burqadaan ama ay ku sugnaato beer yacni geetimireedyo iyo cinabya ah oo weliba durduradu ay dhex markaa sabaynayaan oo dhex soconayaan ama cirka jeex aad soo dumiso soo riddo oo nagu soo riddo jeex eh, cirka ka mida qayb cirka ka mida inaad nagu soo riddo ku rumayn mayno ama allah iyo malaa'igta oo aannu arkayno aad noo keento ma aragtaa aw tusqit alsamaa'a kamaa zacamta calayna kisafan aw ta'tiya billaahi waalmalaa'ikati qabiila allah iyo malaa'igtu aanu arkayno ciyaanoo muqaabal noo ah ilaa aad noo keento ku rumayn mayno aw yakuuna laka baytun min zukhrufin aw tarqaa fi alsamaa'i walan nu'mina liruqiyika xataa tunazila calayna kitaaban naqra'u ama uu ku sugnaado guri markaa ka samaysan markaa dahab oo sidaa u dhaldhalaalaya aad yeelato ilaa taasi ay dhacdo ku rumayn mayno ama cirka aad korto annagoo arkayna aw tarqaa fi samaa'i weliba koritaanka cirka aad kortayna rumayn mayno walan nu'mina liruqiyika xataa tunazila calayna kitaaban naqra'u cirka haddaad korto annagoo arkayna xataa ku rumayn mayno ilaa kitaab aad nooga soo dejiso aannu akhrino waxaay dhigayaan soo maartaa aayadday codsanayaan waxa weeye waa waxaa ilaa ashyaada nooca iyo noocaasi ay dhacaan ku rumayn mayno dee marka cid marka waxa weeye loo caddaynaayo rasuul ilaahay inuu soo diray laasim waxaa rasuulkaas aayad caddaynaysa rasuulnimadiisa oo lagu garan karaa waa inay jirtaa laakiin shardi ma aha ta iyagu codsadaan ta iyagu codsadaan shardi ma aha ee caqlan wa sharcan yacnii aayaduun mucjiso caddaynaysa rasuulnimadiisoo dadku ku xaqiiqsan karaan ciddii xaqdooni bas inta intaa lagu soo dara ayaa laasima laakiin ta iyagu dalbadaan inay helaan laazim maaha laazim maaha marka waxa weeye waxay iyagu ka dhigayaan taanu annagu codsanno haddaan la helin waxay ka dhigantahay tahay aayad la'aan mana aha mid kaliya inay codsanayaane marka mid haddii mid la tusi lahaana mid kale ay sii codsan lahaayeen sunnada ilaahayna waxay ku dareertay qowm haddii nebi loo soo diro oo qowmkaasi ay codsadaan aayad mucjiso ay codsadaan oo aayaddii loo keenoo la tuso oo deedna ay rumayn waayaan in la halaago halaag lagu cammimo ayaa sunnada ilaahay ku darartay haddamaarata aayad mucayana iyagu codsadeen haddii markaa loo yeelo kadibna ay rumayn waayaan in la halaago oo halaagga aan marka waxaa laga dibdhigin baa sunnatullaahi alkawniya ku dareertay haddamaarata markaa sidaas aawadee maadaama ummatu muxammed gaalada markaa ummatu muxamed ka mida ee nebi maxamed loo soo diray in halaag lagu camimo mar la wada halaago maadaamaanu ilaahay doonin oo taa laga kor yeelay waxay noqotay aayadaha ay codsanayaan inaan laga yeelin aayadaha ay codsanayaan inaan laga yeelin laakiin aayado mucjizaada ah oo caddaynaya nebiga nebinimadiisa waa lagu soo daray aayado badan baana nebiga la siiyey hadday tahay qur-aanka aayad mucjiso ah hadday tahay waxa weeye dayaxa loo kala dillaaciyey hadday tahay waxa weeye aayaad badan oo markaysa mucjizaadaa la siiyey nebiga calayhi salaatu wasalaam inay wakhtiyada qaarkood dhagxantu la hadli jireen oo salaami jireen ay odhan jireen assalaamu calayka yaa rasuul allah inay markaa xayawaanaadka qaarkood ay la hadli jireen oo rasuulnimadiisa qiri jireen in dhirta qaarkood ay la hadashay nebiga calayhi salaatu wasalaam oo nebinimadiisa ay qireen in waxa weeye farihiisa biyuhu ka soo bixi jireen oo waqtiyada qaarkood yacni markaa weel inta markaa waxaweeye jaraq yaroo biyi ku jiro gacanta uu saa u geliyey biyuhu ay saa farihiisa uga soo burqadeen dabeedna markaa ciidan dhammi wuxuu cabbo iyo wuxuu ku weysaystaba u ka helay ya yacni waxyaalo badan oo mucjizaad ayaa nebiga calayhi salaatu wasalaam la siiyey oo nebinimadiisa markaa caddaynaya kadalika qaala aladiina laa yaclamuuna misla qawlihim hadalka hadal la mida kuwii horena ay yidhaahdeene markaa aan waxba garanayn ya kuwii ka horreeyey gaaladii ka horreysay hadalka hadal la miday yidhahdeen qalbiyadoodu waxay iska shabbaheen kufrigiiyo cinaadka iyo madaxadayga iyo jikaarka taasay iska shabbaheen saas aawadeed bay markaa waxay dalbanayaana ay isu shabbaheen allah wuxuu yihi wa qaala aladiina kuwii waxay yidhaahdeen laa yaclamuuna aan garanaynin yacnii diinna aan garanayn allah marka waxa weeye waxdaaniyadiisa iyo cibaadada keligii inuu xaqu leeyahay iyo rasuulka xaqnimadiisana aan garanayn waa gaaladii baa loo jeedaa ay kufaaru maka gaaladii maka waxay yidhahdeen lilnabiyi sala allahu aleyh wasalam nabiga ay ku yidhaahdeen lowlaa ay halla hallaa yukallimuna allah muu ilaahay nala hadlo lowlaada waxaa loo isticmaalaa laba macno imtinaaciya iyo taxdiidiya ya in laga tilmaamayo boorin ya may dhacdo iyo in marka waxaa weeye laga tilmaamayo imtinaaciyo yacni lowlaa antum lakunnaa mu'miniin waa imtinaaciyo weeye yaa haddaydaan idinku jiri lahayn mu'miniin baan noqon lahayn marka labadaa macnay u timaadaa hadda waa tii taxdiidyada ahayd weeye saasoo aawadeed buu hallaa ugu fasira lowlaa yukallimuna allahu ay hallaa yukallimuna allahu muu allah nala hadlo annaka rasuuluhu inaad rasuulkiisii tahay intuu nala hadlo muu noo sheego oo nebiyada ilaahay baanu ilaahay la wada hadlinbe tilka arusulu fadalnaa bacdahum calaa bacdi minhum man kallama allah rasuullada waxaa ka mid a qaaruu ilaahay la hadlay dhammaantood rasuullada ilaahay lama wada hadlin ee risaalada waxaa lagu soo gaadhsiin jiray khaalibkooda biwaasitati malak in malak loogu soo dhiigo iyaguna waxay leeyihiin iyagoo gaala ah muu ilaahay annaga nala hadlo laa yukallimuna allahu ay hal laa yukallimuna allahu allah muu nala hadlo annaka rasuuluhu inaad rasuulkiisii tahay muu nala hadloo noo sheego aw taatiina aaya ama aayadi maynoo timaado calaamad mucjize ah oo mima iqtaraxnaahu waxaannu dalbannay ah calaa sidqika yacni markaa caddaynaysaa runnimadaada markaa caddaynaysa kadalika ay kama qaala haaulaa sidaasoo kale siday kuwaasi yidhaahdeen oo kale qaala aladiina kuwii baa yidhi min qablihim iyaga ka horreeyey ee gaalada ahaa min kufaari alumami almaadiya ummadihii tegay gaaladoodii ah liambiyaa'ihim nebiyadoodii bay ku yidhaahdeen iyaguna waxay yidhaahdeen ilaahay muu nala hadla bay yidhahdeen gaaladaa horana oo noo sheega inaad rasuul tahay ama aayaddaannu dalbannay maanu hello misla qawlihim ka beddelo yacnii hadalkooda mid la mida ayay markaa yidhaahdeen kuwaa horana oo min atacanuti markaysaga madaxadayg ah iyo is-adkayn yani jikaar ah iyo wa talabil aayaati aayaad mucayana inay dalbadaan ah tashaabahat quluubuhum qalbiyadooda waa isshabbaheen fi lkufri waalcinaad waxay iska shabbaheen gaalnimada iyo marka waxaa cinaadka madaxadaygay iska shabbaheen yacni wuxuu qofku garanaayo markuu diidaa cinaadka la yidhaahdaa cinaadna waa bikasri alcayn wa caanada cinaadan wa mucaanadatan fiihi yacni sabirsiin iyo qalbiqaboojin nabiga calayhi salaatu wasalaam la sabirsiinaayo tasliya waa bimacnaa tacziya qad bayanna alaayaati liqowmin yuuqinuun allah wuxuu yidhi waa caddaynay aayadaha waxaan u caddaynay liqowmin yuuqinuun dad yaqiininaayo si yaqiina u rumaynaya o u garanaya ayaan u caddaynay yaqiintuna waxay ku liddi tahay shakiga yaclamuuna annaha aayaat yuuqinuun waxaa looga jeedaa yaclamuuna garanaaya annaha aayaatun inay aayado yihiin garanaaya oo fa yuminuuna dabeedna rumaynaya ay fahum yuminuun faiktiraaxu aayatin macaha tacanut aayad in la dalbado macaha aayaadkaas uu ilaahay caddeeyey ee waxa weeye yacni markaa mucjizaadka iyo aayaadka munazalka ee qur'aankaa mid walba leh in aayad kale la dalbado la jirkooda tacanutun waa is iyo madaxadayg ama jikaar weeyi canadku waa mashaqada weeyi marka waxa weeye arrinkii oo la ysku dhibaayo oo dee la doonaayo un marka waxaa yani rasuulka inuu lagu dhibo yacni markaa weeyaan caqlanna waa la garanaya inay laazim ahayn wax iyagu dalbadaan ilaaba ilaa in loo keeno masalan hadduu jiro tusaale yar haddaynu soo qaadanno nin boqoraa jira oo mamlaka ka taliya halkiibuu gobol markaa waxa weeye ayaa cid loo diray ninkii baa waxa weeye markaa gobolkaa loo diray ayaa wuxuu yidhi aniga ayaa markaa amarkaa iyo amarkaasaa laysoo siiyey inaan markaa idinsoo soo gaadhsiiyo marka waa inaa aqbashaan boqorkaana ka socdaan waxa la yidhi maxaa caddaynaayo caddayntiisii buu keenaa shaabadiisii waa tan caynkan waa tan hadhow marka waxa weeye waxaa la yidhi maxaa kale kuu caddaynaya waxau yidhi markhaatiyaal baan hayaa markii waxa weeye marka caddayntii iyo shaabadihii iyo wixii oo dhanba markaysa marka waxaan yani markaa la helay kadib wuxuu yidhi caddayn kalaan hayaa oo waa maxay intaasoo markaysa ruux baa iga markhaatiye markhaatiyadiisi buu keenaa markhaatiyadana waa caddeeyano saas waa jirtaa baa la yidhi hadhow ciddii inay tidhaahdo ilaa uu boqorka annaga noo yimaado hortayada intuu isa soo taago uu yidhaahdo yacni markaa isaga ayaan amarka anaa soo siiyey amarka aqbala yeeli maylno hadday yidhaahdaan oo ay halkaa istaagaan oo yidhahdaan wax alla waxaanu kaa dhagaysanayna dhegaysananaa kale ma jirto bisharti in halkaa boqorku yimaado oo amarkaa annaga toos noo siiyo mooyaane annagoo arkayna wixii kaloo dhan aqbali mayno hadday yidhahdaan hadhow boqorku markuu yidhahdo maxaa amarkii u diideen gar ma ku helayaan inay yidhaahdaan dee waxaannu doonayna inay adigu noo timaado dee adigu aad noo sheegto maya gar ku heli maayaan wuxuu odhanayaa soo maydaan xaqiiqsanoo oo ciddaas idinma caddayn oo yacni waxa weeyaan awaamirtaydu siday ku soo bixi jirtay idinma soo gaadhinoo yacni waxa weeyaan markhaatiyaal caddaynaya ma imano haa maxaa u diiddeen amar diiddaa samayseen waxay mutaysan lahayeen ciqaab waxaa la garanayaa caqlan inay gar ku heleen yacni ilaa adigu aad noo timaado wax allo waxaanu aqbalaynaa ma jirto hadda waxa weeye waxay iyagu leeyihiin waa arrin misaal yar oo de basiid ah oo iska sahlan baynu hadda soo qaadanay hadda maarata aragtaa rasuul rasuulnimadiisa waxa caddaynaya way fara badan yihiin akhlaaqdiisa keliya risaaladiisa caddaynaysa ee rasuul inuu xaq yahay rasuulka xaqa ah akhlaaqdiisaaba marka waxaa macanay markhaati ah waayo yaa rasuulnimo sheegta ama nebinimo sheegta waxa sheegta un laba qolo labada qolo sheegta waayo waa asdaqu nnaas iyo akdabu nnaas rasuul xaqa hadduu yahay waa dadka kii ugu runta badnaa ugu akhlaaqda wanaagsanaa ugu dhaqanka wanaagsanaa ugu hufnaa ugu nadiifsanaa rasuul beenbeena hadduu yaho beenbeen ku sheeganaayo uu beenawaas yahayna waa dadka ka ugu beenta badan ee ugu akhlaaqda xun ee ugu khubsiga xun ee ugu marka waxawaye fawaaxishta iyo xumaanta yacni markaa dadka kale ka badiyey waayo ruux ay beentiisu gaadhay inuu allah ku been abuurtaa waa ruux beentii dhammeeyey beentii wuxuu ka joogaa boqol boqol mia fil mia ayuu ka joogaa rasuulka xaqa ahina weligiiba been ma sheego miyay isku dheehgeli karaan isku qaldami karaan asdaqu nnaas oo dadka kii ugu runta badnaa ugu akhlaaqda wanaagsanaa ugu dhaqanka wanaagsanaa ugu ammaanada wanaagsanaa iyo kii dadka ugu akhlaaqda xumaa ee ugu dhaqanka xumaa ee ugu khubsiga xumaa ee ugu beenta badnaa labadaasi laba isku qaldami kara ma ya low lam takun lahu aayaatun mubayinatun lakaanat badiihatuhu taatiika bilkhabari yani xasaan bnu saabit waxaa loo nisbeeyaa haddii aayaad mucjizaad oo nebiga nebinimadiisa caddaynaysaa aynay wehelinba lahayn fardan wa taqdiiran ya aragga la arko keliyaba markhaati wuxuu ka noqonayaa rasuul ilahi inuu yahay araggiisa keliya caddaynayaba wakhtiyada qaarkood dadka qaar baa intay nebiga arkaan calayhi salaatu wasalaam oo odhan jireen ashhadu anna hada alwajha laysa biwajhi kadaab waxaan ka markhaati kacayaa wejigaas weji beenaale inaanu ahayn weji beenaale inaanu ahayn allah waxa uu yidhi inaa arsalnaaka bilxaqi bashiiran wa nadiira inaa arsalnaaka annagu waa ku soo dirnay bilxaqi xaq xaalaad ku dheehantaanu ku soo dirnay bashiiran xaalaad bushaaraynayso oo ahlul iimaanka aad janno iyo raalli ahaansho ugu bushaaraynaysaanu ku soo dirnay wa nadiiran ay wa mundiran iyo xaalaad digayso cadaab ka iyo waxaa cadaab lagu gelaayo ayaanu ku soo dirnay walaa tus'alu lagu weydiin maayo can asxaabi aljaxiim naarta jaxiimo dadka gelaaya ee ku daa'imaya yacni lagu su'aali maayo lagu odhan maayo maxay jaxiimo u galeen ama maxay u rumayn waayeen lagu weydiin maayo allah wuxuu inoo sheegayaa nebiga calayhi salaatu wasalaam inuu ilaahay xaq la soo diray diin xaqa una yahay markaa mid bushaaraynaya digaayana naarna waa ka digayaa jannana waa ku bushaaraynaya ciddii raacda janna ugu bushaaraynaya asxaabuljaxiimku maxay jaxiimo u galeen lagu su'aali maayo maxay u rumayn waayeenoo kufrigiiyo gaalnimada ugu sugnaadee dabeedna jaxiimo u galeen lagu su'aali maayo waayo nebiga wadiifadiisi iyo shaqadiisu maxay ahayd waa tabliiq waa gaadhsiin in calayka ila albalaaq korkaaga gaadhsiinunbaa saaran gaadhsiinunbaa saaran allah wuxuu uhi innaa arsalnaaka annagaa ku soo dirnay ya muxammadu muxammadow bilxaqi xaq xaala aad ku dheehan tahay baanu ku soo dirnay bilhudaa hanuun xaalaad ku dheehan tahay bashiiran ay mubashiran xaalaad bushaaraynaysaanu ku soo dirnay waa facil bimacnaa mufacil man ajaaba ilayhi kii ajiiba oo nebiga marka waxa weeye yeela oo ateeca ilayhi marka waxa yani markaa yani nebiga calayhi salaatu wasalaam xaggiisa ajiibo oo markaysa marka u yeedho yeedhmadiisii marka aqbaloo yeela wuxuu ugu bushaaraynayaa biljannati janno wanadiiran yo mid u digaaya xaalaa tahay baanu kusoo dirnay man lam yujib ilayhi kaan ajiibinoo nabiga calayhi salaatu wasalaam yeedhmadu u yeedhaayo oo i kaalaya oo diinkan qaata oo tawxiidkan la kaalaya yacni marka ciddii markaa ajiibi weydee diidda binnaari naar yacni markaa ayuu ugu digayaa oo markaa u sheegayaa markaysaa naari inay u sugnaanayso walaa tus'alu lagu weydiin maayo can asxaabi aljaxiim jaxiima dadka gelaya ee asxaabteeda ah lagu su'aali maayo ay innaari jaxiim waxaa loo jeedaa naartaa loo jeedaa ay ilkufaar yacni gaalada lagu su'aali maayo ayilkufaari maa lahum laa yu'minuun can asxaabi iljaxiim waxay la macno tahay waa fii quwati markaysaga can ilkufaar gaalada lagu su'aali maayo maa lahum lam yu'minuu maxaa u sugnaaday lam yu'minuu xaalay inay rumayn maxaa u sugnaaday lagu odhan maayo inamaa calayka albalaaqu korkaaga waxaa saaran oo keliya gaadhsiin wa fii qira'atin qiraa'o kaleo sabciya waxaa ku sugnayd bijasmi tas'al nahyan tas'al oo la jasmiyey yacnii la reebay nahyan yacni markaa xaalay markaa nahyi tahay walaa tas'al can asxaabi aljaxiim waa qiraa'a labaad weeye qiraa'ada labaadna waxay noqonaysaa yacni ha weydiinninoo ha waraysanin asxaabuuljaxiimka ha odhanin markaysaa markaa waxa weye maxay yani naartay galeen waa sidee iyo yacni markaa maxaa xaalkoodu yahay ha odhan waayo cuquubo markaysaga weyn oo aad yo aad u weyn bay la kulmeen yacni marka waxa weeye markaa waxa weye ha waraysanin waxaa la soo arooriyey qaar baa sabab nusuul keenay ay yidhaahdeen markaa nebiga calayhi salaatu wasalaam baa mar wuxuu yidhi maa li abawaaya aabbaha iyo hooyaday maxaa talo u sugnaaday xaggay gelayaan markaasaa aayaddani ku soo degtay walaa tas'al can asxaabi aljaxiim qiraa'adaa kale marka la akhriyo yacni saasaa la soo wariyey laakiin sanadkeedu waa daciif ma asixin yacni inay sabab nusuul markaa qisadaasi u ahayd ma sugna walan tardaa canka alyahuudu wala annasaara allah wuxuu uhi walan tardaa raalli noqon mayso canka xaggaaga kama raalli noqonayso alyahuudu yuhuuddu walannasaara kiristaankuna kaama raalli noqonayaan xataa tattabica millatahum ilaa aad raacdo milladdooda iyo diintooda aad raacdo kaama raalli noqonayaan qul waxaad tidhahdaa inna huda allaahi hanuunka ilaahay oo islaamka ahi huwa alhudaa isagunbaa hanuuna wixii ka soo hadhayna waa baadi walain ittabacta ay wallaahi yo lain itabacta haddii aad raacdo ahwaa'ahum waxay markaa iyagu jecel yihiin waxay gaaladu jecel yihiinoo doonayaan yahuud iyo nasaara waxay jecel yihiinoo doonayaan haddaad raacdo bacda aladii jaa'aka min alcilmi bacda aladii kii dabadii aad raacdo jaa'aka ku yimi oo min alcilmi cilmi ah oo waxyi ah oo qur'aan ah maa laka min allaahi min waliyin walaa nasiib maa laka kuuma sugnaanin min allaahi xagga ilaahay kaagama sugnaanin min weliyin mid gargaariya kuma sugnaan walaa nasiir mid kuu hiiliyaana kuma sugnaan xagga allah lagaagama gargaarayo cadaabkana lagaa ilaalin maayo dee cid kaleoo kaa ilaalinaysaana ma jirto laa min allaahi walaa min duuni illah haddii waxaweye saasi ay dhacdo waxaa loo jeedaa fardan wa taqdiiran nebigu inaanu raacaynin hawooyinkoodiiyo waxa gaaladu jecel yihiin waa la garanayaa laakiin dadka kalea loo quusgooynayaa isaga hadalka waa lagu halqabsanayaaye waxaa loo jeedaa waa innagaa laynoo jeedaa ummaddaa loo jeedaa aayaddan allah wuxuu inoogu sheegayaa yuhuud iyo nasaara sinaba inayna inooga raalli noqonayn ilaa diintooda la raaco waxay ka rajo qabeen baa la yidhi nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam inuu markaa diintooda markaa marka dambe u soo dibco bay markaa waxa weeye markaa ay ka rajo qabeen oo baytulmaqdis maadaamuu markii hore u tukanaayey waxay islahaayeen dee qibladiinnii yacni haddii waxa weeye yacni inuu markaa ku sugnaado ama xaggaasun u tukado yacni markaa ayaa laga yaabaa kadibna waxaa laga yaabaaba inuu xaggiinna u soo dibco marka qibladii dawaata markaa laga dhigay kacbada oo baytulmaqdis laga beddelay marka waxaa laynoo sheegayaa yacnii wax kufri ka sokeeyo marnaba ay ku raalli noqonayaan inay jirin nebiguna calayhi salaatu wasalaam wakhtiyada qaarkood wuxuu samayn jiray si u soo dhoweeyo ahlu kitaabka ayuu marka waxa weeye mushrikiinta intuu waxyaalaha qaar ku khilaafo iyaga markaysaga waafiqi jiray markii hore sida waxa weeye yacni ashyaada qaarkood oo kale sadliga oo kale yacni timaha yacni marka waxa weeye marna farqiga marna sadliga labada waa sameeyey nebigu calayhi salaatu wasalaam marka ashyaada markaysaga iska yacni bannaan ayuu marka waxa weeye uu yacni marka iyaga dooni jiray inuu soo dhoweeyo taaliif soo sameeyo laakiin markii dambe waxay noqotay inuu waxa weeye markaa nebigu calayhi salaatu wasalaam u khilaafay yacni marka yuhuuddii iyo nasaaradiiba oo markii dee waxa weeye ay sooba dabci waayeen oo khaasatan nimanka yuhuuddu kufrigoodii ay ku adkaysteen waxay noqotay in markaysa marka waxaa la khilaafo waana laynooga digay muwaafaqadooda khaalifulyahuuda waannasaara axaadiis baa door ay ku soo aroortay marka wax gaalnimo ka sokeeyay ku raalli noqonayaan ma jiro haddii xataa diinka wax ka mida laga tago oo loo tanaasulo yaa oo macaasiya dembiye loogu dhaco raalli ma noqonayaa ilaa diinka laga wada tago la kufriyo milladooda la raaco walan tardaa canka alyahuudu wala annasaara xataa tattabica millatahum laakiin diinka lagu badbaadaya xaqa ahi waa diinka islaamka qul ina huda allahi huwa alhuda kanuunbaa hanuuna diinka islaamkaunbaa hanuun dhammaystirana wixii ka soo hadhayna waa baadi haddii waxaa gaaladu jecel yihiin la raacana dee waxa weeye lagu badbaadi maayo guuldarraa laga qaadaya allah wuxuu uhi walan tardaa raalli noqon mayso canka xaggaaga alyahuudu yahuudi kaa raalli noqon maayaan walan nasaaraa kiristaankuna kaama raalli noqonayaan xataa tattabica millatahum ilaa diinkooda aad raacdo kaama raalli noqonayaan diinahum diinkooda aad raacdo yacni iyaga laftoodu dee isku diin maahee waxaa looga jeedaa maadaama macrifo loo idaafeeyey cumuum bay faa'iidaynaysaa waxay ka dhigantay tahay milalkooda iyo diimahooda ilaad raacdo almudaafu ila almucaraf wuxuu faa'iideynaya cumuum wain tacuduu nicmat allahi laa tuxsuuha qul ina huda allaahi qul waxaad tidhahdaa ina huda allaahi hanuunka ilaahay ay alislaama islaamku huwa alhudaa isaguunbaa hanuuna yacni xasri baa ku sugan yacni labada daraf musnadka iyo musnadu ilayhiga labaduba macrifaysan yihiin ya mar labaadkana damiirulfasli baa la keenoo loo dhexaysiiyey waana la adkeeyo yacni waxa weeye eh, adkayn kaleo ziyaadana waa lagu sii daray damiiru fasliguna tawkiidka waa faa'iideynaya yacni lama odhanoo keliya huda allaahi huda yacni hanuunka ilaahay baa hanuuna ee alhudaa baa la yidhi ya hanuun oo dhan isaguun baabade ah yacni xasrina waa ku jiraa waa lagu koobayaa innaduna waa sii adkaynaysa adkayno dhowraa ku kulmay wamaa cadaahu dalaal wixii ka soo hadhay waa baadi walain ittabacta ay wallaahi iyo lain ittabacta haddii aad raacdo laamu qasam laamku waa laam dhaareed waa muwati'a lilqasam baa la yidhaahdaayo dhaar baa horteed la qadaraya walain ittabacta allah baan ku dhaartay haddii aad raacdo ahwaa'ahum waxay iyagu jecel yihiin haddaad raacdo yuhuud iyo nasaara allatii taasoo yadcuunaka ilayha ay kugu yeedhayaan fardan fardan wa taqdiiran haddaad raacdo yacni calaa sabiil fardi arrin la qadaraayo oo yani marka aan xaqiiqo ahayn laakiin la leeyahay haddii laga soo qaado la qadaro oo arrinkaa la fardiyaba ma dhicin mana dhacaye eh laakiin haddii laga soo qaado inuu dhaco bacda aladii jaa'aka kii ku yimid dabadeed oo min alcilmi cilmi ah mintu waa bayaaniyo alwaxyi waxyi ah oo min allaahi xagga allah ka ahaaday maa laka min allaahi min waliy maa laka kuuma sugnaanin min allaahi xagga allaah min weliyin mid gargaarihii kuuma oo yaxfaduka ku ilaalinaya walaa nasiirin mid kuu hiiliyaana kuuma sugnaanin oo yamnacuka minhu yacni markaa kuu diidaya cadaabka ama allah kaa mancinaya ama markaa cadaabka kuu diidaya minhu ay min alcadaab aladiina aataynaahum alkitaaba allah wuxuu yidhi aladiina kuwii aataynaahum aanu siinay alkitaaba kitaabka aanu siinay yatluunahu xaalay kitaabka akhrinayaan xaqa tilaawatihi akhrintii uu xaqa u lahaa xaalay akhrinayaan bimacnaa niyaysan yihiin oo doonayaan inay akhriyaan aanu siinay kitaabka xaqa tilaawatihi akhriyaan ama yatluunahu xaalay raacayaan kitaabka xaqa tilaawatihi raacitaankii uu xaqa u lahaa qaar raacaya xaalay yihiin ulaa'ika kuwaas yu'minuuna bih way rumaynayaan kitaabkaa la siiyey rumaynayaan waman yakfuru bihi ku kasta oo ka kufriya kitaabka ka gaalooba fa ulaa'ika hum alkhaasiruun kuwaasi waa kuwa khasaaree guuldarraystay ama waa kuwa nafahooda khasaareeyey weeye allah wuxuu inoo sheegayaa kuwii kitaabka la siiyey inay kitaabkii akhrinayaan akhrintuu xaqa u lahaa marka yatluunahu xaqa tilaawatihi tilaawadii waa loo fasiray akhrinta ahayd waxaa kaloo loo fasiray ittibaac oo tala bimacnaa tabica waa loo isticmaalaa waalqamari idaa talaaha ay idaa tabicaha talaahaadaa waxaa loo jeeday dayuxu wax ma akhriyee yacni markaa hadduu qorraxda raaco oo ka daba tagaa laga tilmaamaya waalqamari idaa talaaha ay tabicaha marka yatabicuunahu xaqa itibaaci waa lagu fasira jumladani waxay noqonaysaa jumla eh, xaaliya khabarkiina wuxuu noqonayaa jumlada dambe ulaa'ika yu'minuuna bihi sida mufasirkuba caddaynaa weji labaad culamada qaar waa mareen oo waa in la yidhaahdo yatluunahu xaqa tilaawatihi baa lagaga khabrayaa ulaa'ika yu'minuuna bihina waa khabarun bacda alkhabar waa khabar khabarkii ka dambeeyo laba khabar weeye waa laba khabaroo iska daba dhacay weeyaan saana waa la yidhi culamada qaar waxay yidhahdeen aayaddani waxay ku soo degtay yacni koox markaa nasaara oo ka yimi yacni xagga iyo xabasho oo dabeedna markaa waxaa nabiga calayhi salaatu wasalaam rumeeyey oo islaamay ayay ku soo degtay calaa kulli xaal aayaddu waxay ku saabsan tahay uun ahlukitaab islaamay ku saabsan tahay cid ahlukitaab ahayd oo islaamtay ayay ku saabsan tahay allah wuxuu uhi aladiina kuwii aataynaahum alkitaaba kitaabka aanu siinay yatluunahu xaqa tilaawatihi waxaannu kitaabka siinay aataynaahum damiirka maxalu nasbada yaalla ayaa laga xaalaynaya hum damiirka haada waxaanu kitaabka siinay yatluunahu xaalay kitaabka akhrinayaan xaqa tilaawatihi akhrintii uu xaqa u lahaa ay akhrinayaan wa xaala manwiya waxaa laga tilmaamayaa waxay niyeysnaayeen xaalay niyeysan yihiin inay kitaabka akhriyaan akhrintuu xaqa u lahaa waayo marka la siinayo lafteeda may akhrinayn ee wakhtiga ka dambaysay akhrinayeen isla marka la siiyey miyay akhrinayeen maye waxay noqonaysaa inay dibka akhrinayeen marka waxay noqonaysaa xaala manwiya ayay noqonaysaa yaqra'uunahu xaalay akhrinayaan kamaa unzila sidii loo soo dejiyey ay u akhrinayaan waljumlatu xaal jumladuna waa xaal weeye wa xaqa nasbun cala almasdar ay mansuubun waa mid lagu nasbiyey masdarnima lagu nasbiyey oo marka masdarka loo idaafeeyo dee waxay noqonaysaa icraabtiisa inuu qaadanayo waalkhabaru khabarkuna ulaa'ika yu'minuuna bih waa jumlada kuwaasi waa rumaynayaan kitaabka loo keenay ee la siiyey nasalat fii jamaacatin qadimuu min alxabasha waxay ku soo degtay koox ka yimi dhulka xabashida wa aslamuu islaamay najaashi iyo xaggaasay ka yimaadeen deedna waa islaameen waman yakfur bihi ku kastoo ka gaalooba ay bilkitaabi almu'ta kitaabkii la siiyey ka gaalooba bian yuxarifahu wuxuu ka gaaloobay inuu taxriifiyo beddelo oo waxna ka saaro waxna ku daro fa ulaa'ika kuwaasi hum alkhaasiruuna kuwa nafahooda khasaareeyey weeye ama khasaaroobay limasirihim ila annaari almu'abbadati calayhim waxay nafahoodii ku khasaareeyeen ama ku khasaaroobeen ahaanshaha ay noqdeen yacni markaa qaar naarta xaggeedii ku sugan naartii marka waxaa weeye abadiga ahayd ee marka waxaweye abad lagaga yeelay mid abadiya korkooda lagaga yeelay oo dee gaaladu naartay gelayaan waa naar abadi ah oo abadal aabaada ay ku sugnaanayaan allah wuxuu yidhi yaa banii israa'iila idkuruu nicmatii yaa banii israa'iila ubadkii israa'iilow udkuruu xusa nicmatiya alatii ancamtu calaykum nicmadayda xusa allatii taasoo ancamtu calaykum ay ancamtuhaa aan idiin nicmeeyey nicmadaas calaykum korkiina idinku nicmeey wa annii fadaltukum iyo inaan idinka fadilay oo idinka korraysiiyey xusa idinka cala alcaalamiina caalamiinta idinka korraysiiyey oo yacni markaa dadka kale ee idinla wakhtiga ah ama ummadihii hore idinka fadilay oo qaar ka fadilan idinka yeelay wattaquu yowman laa tajzii nafsun can nafs wattaquu ka baqa yowman maalin ka baqa maalintaasoo laa tajzii aynay markaa waxa weeye eh, gudaynin ama aynay ka deeqayn oo ka anfacayn nafsu nafna can nafsi naf kale shay an waxba aynay ka deeqayn ay fiihi markaa maalintaa gudihiisa walaa yuqbalu minha cadl walaa yuqbalu aan la aqbalayn minhaa naftaas aan laga aqbalayn nafta kaafiraddee gaalada ah ama nafta naarta mutaysatay cadlun wax madax furada aan laga aqbalayn aan laga yeelin walaa tanfacuhaa ayni naftaa anfacaynin oo waxba taraynin shafaacatun shafeeca loo shafeeco qaadaana aynay waxba anfacayn oo waxba tarayn walaa hum yunsaruuna qaar loo gargaarayo oo loo hiililayo cadaabka laga mancinayana aynay ahayn allah wuxuu inoo sheegayaa reer banu israa'iil la xasuusinaayo nicamka ilaahay ku galladaystay aabbayaashood wixii loogu nicmeeyaa loogu manno sheeganayaa udkuruu nicmatiya alatii ancamta calaykum waa nicamka ilaahay siiyo dhan baa soo gelaya wax gaara waxaa la sii xusay wa annii fadaltukum cala alcaalamiin iyo caalamiinta inaa idinka fadilay caalamiintan waxaa looga jeedaa muraadka khusuus baa looga jeedaa waxaa laga tilmaamayaa yacni caalamiintii zamaankoodaa loo jeedaa ama ummadihii horea loo jeedaa wa ilaa ummatu muxamed saynu hore u soo sheegno aayadda la midka aynu ku soo aragnay ummatu muxamed baa ka fadli badan umamka kale oo dhan sida allahba uu yidhi kuntum khayra ummatin ukhrijat linnaas ummad dadka loo soo saaray ummaddii ugu khayrka badnayd baa tihiin nebiguna wuxuu yidhi sala allahu alayh wasalam antum tuwafuuna sabciina ummatan antum khayruha wa akramuha cala allah xadiiska imaam axmed wa hayruhu soo wariyeen xadiiskii mucaawiyat bnu xaydat alqushayri waxa uu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam waxaad dhammaystiraysaan toddobaatan ummadood oo tii toddobaatanaad aad tihiin sagaal iyo lixdan ummadood baa idinka horreeyey tuwaffuuna sabciina umma toddobaatan ummadood baa dhammaystiraysaan oo ku toddobaatan tihiin antum khayruha wa akramuha cala allah waxaad tihiin toddobaatanka ummadood kuwii ugu khayrka badnaa allah agtiisana ugu sharafta badnaa sidaasaa nebigu calayhi salaatu wasalaam uu yidhi sidaas aawadeed yacni markaa wa annii fadaltukum cala alcaalamiin waxaa laga tilmaamaya calaa caalami zamaanihim ama cala alumami yacni almaadiya ummatu muxamed in laga reebo ummadii hore la yidhaahdo caalamiintaa hore ayaa markaa laga fadilay yacni markaa sidaas in loo fasiro ayaa markaa waxa weeye culammada badankoodu mareen bacdu ahli cilmi oo si kala maray waa jiraan oo yidhi waxaa laga tilmaamayaa shay mucayana oo ah nebiye badnaanta in ummadaha lagaga fadilay oo taasi ay noqonayso tafdiil jusi ah tafdiil jusi ah ay noqonayso shay mucayana lagu fadilay waxayna culammadu yidhahdaan qaacida ahaan altafdiil muqayadu laa yastalzimu tafdiila almutlaq tafdiilka muqayadkee shay mucayana cid lagu fadilaa ma laasimsanaayo ama ma keensanayo tafdiil mutlaqa keensan maayo hadda ma aragtaa yacni masalan marka laga eego mas'alada ku saabsan nebiye badnaanta waa kaga fadilantiin ummadaha kale marka sidaa la yidhaahdo oo ummatu muxamed dee nebiyadaa badan may haysan nebigii nebiyada ugu fadliga badnaha loo soo diro oo nebigeedii ha ahaado nebigii ugu khayrka badnaa ee ugu fadliga badnaa ee sayidu waladi aadam yacni khaatamu nebiyiin ha yeeshee cadadka marka laga eego dee nebiyo badan baa laga soo diray nebiyadaa badanee xagga cadadka iyo tirada marka laga eego dee ummatu muxamed cadadkaa badanee nebiyadii kuma sugnaa calaa haada ilha shaygaa mucayankaa waa ku fadilan yihiin laakiin keensan mayso inay si walba u fadli badan yihiin cala sabiili mihaal nebi aadam dee wuxuu ahaa nebi ilaahay nooc tafdiilaa ilaahay siiyeyoo yacni malaa'igtii baa loo sujuudsiiyey oo la yidhi u sujuuda nebi maxamed lama odhan u sujuuda dee in shaygaa mucayankaa fadiiladaa la siiyey tilmaami mayso inuu nebi maxamed ka fadli badan yahay mihaal aakhar caliyu bnu abi aalib radia allahu canhu wa ardaah yacni manqabo gaaruu leeyahay oo abubakar iyo cumar iyo cusmaan aanay ahayn manqabadaa waxaa ka mida dee waa qaraabadii nebigo waa aalu aalubeyd abubakar iyo cumar iyo cusmaan aalu beyd ma aha marka aalu aalubeydnimada cali ku fadilan yahay ma faa'iidaynayso inuu abubakar iyo cumar iyo cusmaan ka fadli badan yahay altafdiil almuqayadu laa yastalzimu altafdiila almutlaq tafdiilka muqayadkii ma laasimsanaayo tafdiil mutlaqa laasimsan maayo sidaana culamada qaarkood baa u dhigay laakiin badanka culammadu sida horay u dhigeen ta horaana markaysa markaa yacni wejiga horena sii fiican mana keensanaayo inay reer banu israa'iil ummatu muxamed ka fadli badan yihiin si mutlaqa ma keensanayso haddii xataa sida kale lagu socdo allah wuxuu yidhi waxaa ka baqdaan oo iska ilaalisaan maalinta qiyaamada waa maalin aan markaa nafna naf kale waxba ka daafacayn ama ayna ka tarayn oo naf markaa gaalada ah naf kale waxba ka daafici mayso laa tajzii nafsun can nafsin shay-an naftii gaaladda ahayd cid ku hagooganayso wax ka daafacayso odhanaysa la cadaabi maayo ma jirto cid u shafeeco qaadayso naar ka badbaadinaysaa ma jirto madax furad laga aqbalayaa ma jiro yaa marka maalintaa iska jiro iska ilaaliyo allah wuxuu uhi yaa banii israa'iila ubadkii israa'iilow udkuruu xusa oo sheega nicmatii alatii ancamtu calaykum nicmadaydii allatii taasoo ancamtu calaykum ay ancamtuhaa aan idinku nicmeeyey calaykum korkiinna aan idinku nicmeeyo idinku galladaystay wa annii fadaltukum iyo inaan idin fadilo idin korraysiiyey haddaad banu israa'iil tihiin cala alcaalamiina caalamiintii zamaankiinna iyo ummadihii hore inaan idinka fadilay yacni markaa taana yacni xusa oo markaa waxoo sheega wa ilaa ummatu maxamed baa ka fadli badan marka caalamiintu mid sii daysan ma aha caalamiinta mar waxaa loo isticmaalaa in loo jeedo jinka iyo insiga marna waxaa loo isticmaalaa caalamiinta in looga jeedo makhluuqaadkao dhan alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin markay ku soo aroorto waxaa loo jeedaa makhluuqaadkao dhan baa loo jeedaa sida saxiixa ah way jiraan culamo kale oo sida kale maray yacani labada qowlbana salafkii waa laga soo wariyey yacni marka waxaa weeye qowl odhanaayo yani waxaa loo jeedaa jamiicu alkhalaa'iq iyo qowl odhanaaya waxaa loo jeedaa jinka iyo insiga meelaha qaarkoodna jinkiiyo insiga in loo isticmaalo waa jirtaa sida marka aayaddan suurat lfurqaan tabaaraka aladii nazala alfurqaana calaa cabdihi liyakuuna lilcaalamiina nadiira ciddii nebiga loo soo diray u digaayo jinni iyo insi ah ayaa looga jeedaa waa cumuumun yuraadu bihi alkhusuus lafdigaa caam ah laakiin khusuus baa loo jeedaa wattaquu yowman ka baqa maalin ay khaafuu yowman maalin ka baqa tan wuxuu kaga gaabsay taqadama miluh mid la midaa soo hormartay yani halkii horeu ku ixaalaynay wattaquu yowman ay khaafuu yowman maalin ka baqa maalintaasoo laa tajzii aynay markaa waxa deeqayn ama gudayn tugnii laa tugnii aynay gudayn yacni ama aynay ka deeqayn nafsu nafna can nafsi naf kale fiihi maalinta gudaheeda fiihida wuxuu u qadaray waa si uu raabid u noqdo jumladan sifada dhacday wax mawsuufkii ku xidhoo raabit ah waa in loo helaa saasuu damiirka u qadaray oo fiihi u yidhi haddii kale dee ajnabay ka noqonaysaa laabudda min raabit maalintaan nafna aynay ka deeqayn oo ka anfacayn can nafsi naf kale fiihi maalintaa gudaheeda shay an waxba aynay ka deeqayn oo ka anfacayn waxay ka taraysaa inay jirin walaa yuqbalu minha cadlun wax madax furadana aan laga aqbalayn ay fidaa'un madax furad walaa tanfacuhaa aynay anfacayna wax tarayn shafaacatun shafeeco loo shafeeco qaada cid u shafeeco qaadana heli maayaan yacni gaaladu shafaacana ma anfacayso walaa hum yunsaruuna qaar loo gargaarayo ama laga mancinayo cadaabka ma aha ay yumnacuuna min alcadaab walaa hum yumnacuuna min alcadaab baa macnuhu dhacaya yunsaruuna ayaa yumnacuuna lagu fasiray marka markaad ku beddesho macnuhu muxuu noqonayaa walaa hum yumnacuuna min cadaab illah cadaabka ilaahay laga mancin maayo loo diidi maayo marka nasriga waxaa laga cabbirayaa manciga cadaabka loo diidaayo waid ibtalaa ibraahiima rabbuhu bikalimaat ay wadkur waxaad xustaa oo sheegtaa id ibtalaa goortuu imtixaanay ibraahiima ibraahiim uu imtixaanay rabbuhu rabbigii imtixaanay bikalimaatin kelmada ku imtixaanay fa atamahunna uu kelmadihii dhammaystiray ibraahiim qaala allah waxauu yidhi oo ibraahim ku yidhi innii jaaciluka linnaasi imaama innii anigu jaaciluka waa kaa yeelayaa linnaasi imaaman imaaman baan kaa yeelayaa linnaasi dadka aan kaaga yeelaya qaala waxauu yidhi wa min durriyatii tafirtayda cid ka midana a'immo ka yeel qaar hoggaamiyeyaaloo diinta a'immo ku ah imaamiyaal ku ah qaala wuxuu yidhi allah laa yanaalu gaadhi maayo cahdii ballanqaadkayga imaamada aan ku ballanqaaday addaalimiina kuwa xadgudbay gaadhi maayo oo kuwa ballanqaadkaygu yacni ma gaadhayo waid jacalna albayta mathaabatan linnaasi wa amna ay wadkur waxaad xustaa id jacalnaa goortaannu yeelnay albayta baytullaahi alxaraamkaoo kacbada ah masaabatan linnaasi meel ay dadku ku soo noqnoqdaan yacni marka aanu ka yeellay wa amnan mid nabadgelyo u saaxiibana aanu ka yeellay waattakhiduu min maqaami ibraahiima musalla allah wuxuu uhi waattakhiduu ka yeesha min maqaami ibraahiima makaanu istaaggii ibraahiim waxaa ka yeelataan musallaa meel lagu tukada ka yeesha wa wacaahidnaa ilaa ibraahiim allah wuxuu uhi wa wacaahidnaa waxaanu amarnay ama u dardaarannay ilaa ibraahiima ibraahim intii ka ahaatay wa ismaaciila iyo ismaaciil intii ka ahaatay an tahira nadiifiyo daahiriya beytiya gurigayga oo baytullaahi alxaraamka ah masjidka kacbada ah lidaa'ifiina kuwa dawaafaaya ee ku wareegaaya kacbada u nadiifiya u taahiriya mid nadiifo taahira uga yeela waalcaakifiina iyo kuwa ictikaafaya ee markaa cibaado u laazimaya yagana markaa u taahiriya u nadiifiya waalrukaci sujuud kuwa rukuucaya iyo kuwa sujuudaya bimacnaa kuwa ku tukanayana u taahiriya u nadiifiya aayadahan allah wuxuu kaga warramayaa nebi ibraahim buu ka warramayaa aayadda hore allah wuxuu sheegay nebi ibraahim inuu ilaahay imtixaanay oo kelmado uu ku imtixaanay kelmadaha aayadda laguma cayimin waa la ijmaaliyey tafaasiirta culammadu ku fasireenna yacni tafaasiir kala duwan bay ku fasireen salafkii qaarkood waxay yidhaahdeen awaamir iyo nawaahi waxyaalo la amray oo la faray iyo waxyaalo laga reebay baa lagu imtixaano kelimaadka waxaa loo jeedaa awaamir iyo nawaahi waxaa kaloo la yidhi kelimaadka waxaa loo jeedaa manaasikulxaji baa loo jeedaa walcumra manaasigta xajka iyo cumradaa loo jeedaa waxaa kaloo la yidhi khisaalulfitraha laga tilmaamayaa khisaalulfitra ayaa laga tilmaamaya waxaa kaloo la yidhi yacnii ashyaa qur'aanka laynoogu tilmaamay soddon qur'aanka laynoogu sheegay oo markaa mawdic mawdicbaa ay toban ku soo aroortay altaa'ibuuna alcaabiduuna asaa'ixuun yacni markaa tobanka halkaa lagu tirinaayo iyo ina almuslimiina waalmuslimaati waalmu'miniina waalmu'minaat tobanka iyagana halkaa lagu tirinaayo oo islaamka iyo iimaanka iyo ilaa aakhirihi iyo tobanka suuratu mu'minuun iyo suuratu sa'ala saa'il yacni mu'miniinta lagu sifaynaayo ashyaadaasna bacdi waa ku sheegay calaa kulli xaal haddii la yidhaahdo awaamir iyo nawaahi weeye ilaahay wuxuu amray iyo wuxuu ka reebay waxa weeye waa macno caama tacyiina kuma sugna cabdullaahi ibnu cabbaas waxaa laga soo naqliyey aqwaal kala duwan waxaa ka mid a ah tobanka markaa shay ee uu tirinaayo jalaaldiin asuyuuti waa laga soo naqliyey cabdullaahi ibnu cabbaas yacni waana ka sugnaatay inuu yidhi waxa weeye markaa khisaalkan baa loo jeedaa shan madaxa iyo wejiga ku sugan oo yacni luqluqashada iyo sandaarsiga iyo cadayga ama rumayga iyo shaarubaha in la gaabiyo iyo timaha in la kala rogo shantaasi waxa weeye wejiga iyo madaxa ayay ku sugantay iyo shan ku sugan jidhka kale ciddiyaha in la guro kilkilada marka waxaa weeye timaha in laga rifo timaha hoose in la xiiro gudniinka iyo istijada yacni tobankaas cabdullahi ibnu cabbaas waa ku fasiray aqwaal kalena waa leeyihi calaa kulli xaal yacni awaamir iyo nawaahi haddii la yidhaahdo waxay noqonaysaa waxa weeye macno caam oo yacni ay soo gudagelayaan ashyaada markaa la cayimay ee la sheegayna ay soo gudagelayaan marka nebi ibraahim imtixaankii waa ka gudbay oo ashyaadii wuu dhammaystiray fa atammahunna allahna wuxuu yidhi wa ibraahiima aladii waffa wa ibraahiima aladii waffa dee wixii ilaahay ka doonaayay waa dhammaystiro waa wafeey ya yacni marka waxa weeye iyadoo dhammaystiran buu leeyimi ilaahay dabeed wuxuuhi waxaan kaa yeelayaa iimaan baan kaa yeelayaa mid diinka lagaga daydo dabeedna wuxuu ilaahay ka baryey tafiirtiisa cid ka midana inuu ilaahay ka dhigo tafiirta ibraahim cid ka midana in ilaahay ka dhigo a'immo diinta hogaamiyayaal ku aho lagaga daydo dabeed ilaahay wuxuu uhi laa yanaalu cahdi aldaalimiin ballanqaadkayga imaamada aan ballan qaadayaa gaadhi maayo dadka a gaari maayo daalimiinta way isku khilaafeen culammadu iyo qaarna waxay yidhahdeen dulmigii dhammayska tirnaayee gaalnimada ah ku fasireen sida jalaadiin asuyuudiba ku fasiraayo lagana soo wariyey salafkii qaarkood inay ku fasireen sida saciid ibnu jubayr iyo suddiyi ay ku fasireen bacdi kalena caasiintana waa soo geliyeen caasiintana waa soo geliyeen cahdiga maxaa laga tilmaamayaa ma bilimaama mise binubuwa yacni culamada qaarkood waxay yidhahdeen waxaa laga tilmaamay bilimaama waana siday u badiyeen waxaa kaloo layihi cahdii binubuwa in ambiyo laga yeelo ballanqaadkan u ballanqaadaya yacni waxaway ma gaadhaayo daalimiinta gaadhi maayo oo cid cusaada nebiye ka yeeli maayo yacni markaas sidaana waa loo fasira ama hoggaamiyayaal diinta a'immo ah, ku aho dadku kaga daydaan ka yeeli maayo imaamadiina waxay u qaybsantaan imaama fidunya iyo imaama fiddiin in diinkii imaam lagu noqdo oo dadka diinka laga dayanayo ee hogaamiyayaasha ku ah diinka ee culammada markaysaa markaa qumman ah yacni kuwaas waa nooc a'ima fi dunyaana waa jiraanoo waa madaxda dee markaysagaa xukunka haya ee maamulka adduunyada markaa hayo oo taasi waa imaama fi dunya marka taas waxa weeye gaalkiiyaanu gelinbe oo gaal looma oggola marka muslimiin inuu u taliyee laakiin kii caasiga ahaa ee faasiqa ahaa ee aan milladda ka bixin xaalatu ikhtiyaarka la dooran maayo marka la awoodi karaa laakiin xaalatu idiraar hadday noqoto uu qabsado loogu bixi maayo waa faasiq ama waa caasi loogu bixi maayo waxaa kala duwan xaalatulikhtiyaar iyo xaalatulidiraar kii faasiqa ahaa ee aan milladda ka bixin ayaa kala duwan yacni markaa taasna yacni saas yada wey laakiin imaama fiddiin waxay u gaar tahay cid markaysagaa qumano wanaagsan oo dee cisyaan yacni fisqi iyo markaa ka maran ila hadduu ruuxu faasiq yahay warkiisaba waa layska hubsanaya in jaa'akum faasiqun binaba'in fatabayanuu yacni diinka wuxuu ka sheego dee haddaanu cadli ahayn ruuxa la aqbali maayo waa inuu yahay cadli o mardi waa inuu yahay man lam yakun bilcadli waalcilm ishtahar aw xasala alqaطcu falistiftan xadar saaxibulmaraaqi waa ka yidhaahdaa kaan cilmi iyo cadaalad ku caanbixin aw xasala alqaطcu falistiftan xadar ama in loo qatcinayaa labada cilmi iyo cadaalad inay maqtuuc u loo qatcinayaa aynay jirin ya in la fatwo weydiiyo xaaraan bay noqonaysa marka cidda fatwadiisa lagu camal falaya ee diin laga dayanaya laga qaadanaya waa inay noqotaa cid waxaweyaan yani markaa muslim ah oo cadli ah waa inuu noqdaa aanu faasiq marka aanu ahayn ila faasiqi waxa maxalu tabayun buu warkiisu yaallaa in jaa'akum faasiqun binaba'in fatabayanuu aayaddani daliil uma aha madaxda faasiqiinta aan milladda ka bixin in lagu baxo lala dagaalamo oo la yidhahdo xukunka waa laga tuurayaa oo gacan baa lagaga tuurayaa oo waa lala dagaalamayaa siday muctasiladu ka deliishatay iyo khawaarijtu aayaddu daliil uma aha daliil uma aha oo haddii la cahdii binubuwati haddii la yidhahdo dee ma khusayso haddii la yidhaahdo cahdii bilimaamati fiddiin haddii la ma khusayso haddii la yidhahdo cahdii bilimaamati fi dunya waddiin labadaba la soo geliyo laakiin la yidhaahdo xaalatu ikhtiyaar bay ku saabsantahay xagga marka adduunyada iyadana marka waxa weye deliil uguma sugna adilo kalena waxay tilmaamaysaa inta asalka islaamnimo u sugan tahay inaan marka waxaweye ninkii madaxda ahaa aan lala dagaalamayn oo aan marka waxaweeye seef lala qaabilayn oo markuu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam yacni xadiiskii cubaada muxuu sheegayay wa an laa nunaasica alamra ahlahu qaala ila an taraw kufran bawaaxan cindakum min allahi fiihi burhaan yani marka waxa weeye markuu milada haddaanu ka milladda ka bixin in lala dagaalamo yahay xukunka marka xoog baa lagaga ridayaa oo yacni dagaal baa lala dagaalamayaa deen ma noqonayo marka waxaa mid yani marka bannaan ma noqonayo qurtubiga masalada noocaasa waa caddaynayaayoo wuxuu odhanayaa waxa weeye yacni marka muctasila inay qabta ayuu sheegayaa dabeedna markaysa in aada markaa la ysaga jiro markaysa marka waa waa tilmaami jiray yani markaa sida kollay uun ku sugan daakirada maan soo egin marka hadda beryahani allah wuxuu yidhi waid ibtalaa ibraahiima rabbuhu bikalimaat wadkur xus id ibtalaa goortuu imtixaanay ay ikhtabara imtixaanay ibraahiima ibraahim uu imtixaanay wa fii qiraa'atin ibraahaama waa laba luqaa ku sugan oo luqooyin kala duwan baa ku suganoo ilaa lix luqay gaadhsiiyeen ha yeeshee laba qiraa'a la akhriyey oo sabci ah ibraahiima iyo ibraahaama waa laba qira oo sabciya weeye labadaba qur'aannima loo aqri yacni magaca ibraahim baana markaysaga sida iyo sidaba loogu dhawaaqaa qur'aannimana sida iyo sidaba loo aqriyey ibraahiima iyo ibraahaama rabbuhu rabbigii imtixaanay bikalimaatin kelmada ku imtixaanay fii qiraa'atin hadduu ku yidhaahdo sabci weeye waa qiraa'a sabciya laakiin wa quri'a hadduu ku yidhaahdo wuxuu u jeedaa waa qiraa'a shaadda ya quraa'u halaasahana wuxuu u qabaa inay shaaddo tahay biawaamira awaamir buu ku imtixaanay wanawaahil iyo waxyaalo la reebaayo ayuu ku imtixaano kallafahu biha uu ku kallifay ilaahay yacni uu ka dalbay inuu sidaa yeelo iyo inaan sidaa yeelin qiila waxaa la yidhi hiya manaasikulxaji manaasigta xajkay ahayd baa la yidhi wa qiila waxaa la yidhi almadmadatu walistinshaaqu wasiwaaku wa qasu shaaribi wa farqu ra'si waxaa kaloo la yidhi tan dambe ibnu cabbaas baa yidhi waa luqluqashada almadmada in la luqluqdo iyo walistinshaaqu in la sadaarsado oo sanka biyaha lagu eriyo waxaa kale jira istinshaaq iyo istinhaar istinshaaqu waa in biyaha sanka markaa xoog loogu eriyo sare loo jiido xoog istinshaaq baa la yidhahdaa istinhaarkuna waa in laga soo daadiyo oo dee fiif laga soo yidhaahdo markaa yaa waysada labadaba waa lala yimaadaa istinshaaq iyo istinhaar waxaana sunna ah in lagu xeel dheeraado biyaha sanka sida loogu eryaayo waayo bacraarkani waa meesha shaydaanku markaysa markaa u fadhiisto saas aawoodee xoog biyaha waa in lagu eryaayo nebigu muxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam wabaaliq fi listinshaaqi ilaa an takuuna saa'ima ku xeel dheerow sandaarsiga aad sandaarsanayso biyaha xoog sanka ugu eryayso inaad sooman tahay mooyaane haddii kale xoog biyaha yani markaa sare yani markaa aada ugu eri mubaalaqa ku samay wabaaliq fi listinshaaqi ilaa an takuuna saa'ima laakiin haddaad sooman tahay aada ha ugu xeeldheeraan maxaa laga baqayaa sanku wuxuu u darooraa dee jawfka waxaa laga baqayaa biyihii xoog haddaad ugu erido adigoo sooman inay biyihii markaysa markaa waxay intahay halkaa cararaan inay caloosha tagaan ya saas aawadeed bu nebigu ka reeba ilaa an takuuna saa'iman inaad sooman tahay mooyaane haddii kale xoog biyaha sanka ugu eri wasiwaaka cadayga ama rumayga waqasu shaaribi shaarbaha in la gaabiyo wa farqu ra'si iyo madaxa in marka waxa weeye eh, timaha la kala rogo farqigu waa timaha bartanka laga kala rogaya oo yacni marka qaybba gees baa loo rogaya ta noocaasana waxa weeye dee nebi ibraahimna waa sameeyey nebi muxamedna calayhi salaatu wasalaam waa sameeyey nebi maxamedna suma faraqa bacdu xadiisku waa kii sheegay markii dambuu farqiga sameeyey nebigu calayhi salaatu wasalaam marka culammadu waxay yidhaahdeen walfarqu wasadlu kilaahuma jaa'isaan timaha in laysku sii daayo iyo in la kala rogaa labadu waa bannaan labaduba waa jaa'iso waa bannaan waxaana farqu ra'sigu ka mid yahay yani min sunan alcaada bay kolle culamo badani ay yidhaahdaan yani sunanulcaaday ka mid yihiin caadada markaa jirtayna waxay ahayd yani wakhtigaa la isticmaali jiray in timaha markaa carabtu ay kala rogaan caadadii markaa jirtay ayay ahayd markaa dabeedna nebigu calayhi salaatu wasalaam yacni waa kala rogay yani markaa timaha markii dambe markii horena sadliguu sameeyey markii dambena farqiga ayuu sameeyey waayo carabtii way islaameen oo waxay noqdeen iyagu muslimiin qoladii ahlu kitaabkee sadliga samayn jirtayna iyaguna waxa weeye dee kufrigii ay ku baaqi noqdeen in yaroo ka soo islaamtay mooyaane laakiin majoritigii dee carbeed way islaameen muslimiin bay noqdeen uma faraqa bacdu waa ka xadiisku sheegaya faraqa bacdu bacdu ahlicilmi waxay yidhaahdaan sunulcaadaha haddii ruuxu u sameeyo maxabba uu nebiga jecel yahay calayhi asalaatu wasalaam hadduu taa daraaddeed u sameeyo yu'jaru calayhi waa laga ajar siinayaa ahlucilmiga qaarkood baa saas yadaa yidhi wallahu aclam culamada qaarkoodna waxay yidhahdeen qurba ma aha sunulcaada hadday tahay waxay noqonaysaa un shay jaa'is oo bannaanun bay noqonaysaa bay yidhahdeen wa qalmu ladfaari shanta kalena waa kuwan wa qalmu ladfaari ay wa taqliimu ladfaar yacni ciddiyaha in la guro wa natfu libti iyo kilkilada in la rifo oo timaha markaa laga rifo wa xalqu lcaanati iyo timaha hoose in la xiiro shicrada waalkhitaan iyo gudniinka rag iyo dumarba ay isgudaan khitaan marka waxaa ragga iyo dumarka mid walba waa u taallaa hadda beryahan markaysaa markaa dad baa yacni buuq kiciyey oo yidhi waxa weeye guditaanka dumarka markaa ay isgudaan iyadoo asal ma leh qaar baa saa yidhi oo gaaladii oo yidhi waxa weeye dumarka waa inaan la gudin oo la taaban oo faraha laga qaadaa ya ayaa barnaamijka aad bay gaalada ugu dadaalaan lacago badanna way ku bixiyeen wadaaddo badanna waaba kiraysteenba markaasaa qaarkood waxay soo saareen fataawo odhanaysaa dumarka in la gudaa waa xaaraanta waxaa ka mida muftigii masare hore cali jumca ya aniguu idinku yidhi buu ihi markaysagaa gudniinka dumarku hadda wuxuu leeyahay kutubihiisa hore uu qoray wuxuu markaysa markaan muftiga ahayn intaan muftiga laga dhigin kutubihiisii hore uu qoray wuxuu ku qoray markaysa marka waxaan inuu marka eh, gudniinku markaa mashruuc yahay ama makruma yahay ayuu ku qoray ya ama mustaxab yahay markii dambe markaysa muftiga laga dhigay ee gaaladuna la xidhiidhay wuxuu yidhi horan idinku idhi markaa waxa weeye gudniinka dumarka la gudayaa waa xaraam xaraam xaraam wasiirkii baa ku kadsoomay markaysa markaa waxaan wasiirkii sixada markaas gabadh la gudi karaa ma jiro muftiga markaysaa fatwadiisu raacay maxkamaddii baa jebisay oo tii markaysa marka arrinka noocaas qaynuunkaasi saxma calaa kulli xaal waado badan baa la kiraysto maaha waddan keliyabe yacni meelo badan ayaa marka waxa weeye waxay ku bixinayaan marka hore waxaa loogu soo marmarsoonayaa gudniinka fircawniga la dagaalama marka dambena waxaa la odhanayaa gudniinkaba joojiya dumarka yaan la taabanin faraha laga qaado maarata imanka waxay soo saareen qaraaro ay odhanayaan caalami ay ka dhigayaan oo doonayaan inay meel walba geeyaan oo yacni marka waxa weeye ay soo saareen oo ay yidhaahdeen yacni waxa weeye waa tacaddi dumarkii lagu tacaddinaayo in la gudaa yaa la gudi yaan la taaban faraha laga qaado yani waxa weeye waa in la kala saaraa gudniinka yacni markaa waxa weeye fircawniga ah ee la qodbaayo ee waxa weeye gabadha markaa yacni xubinteeda taranka dhibaatada badan u geysanaya yacni markaa kaas iyo waa in la kala saaraa yacni gudniinka sunniga ah ee markaa shareecada ku sugan ee axaadiistu ku soo aroortay marka khitaaniya la soo qaado waxay dhahen khitaanka waxaa loo isticmaalaa ta ragga oo ta dumarka marka khitaan lama yidhaahdo saasay qaar ku dacwiyeen dee waxa weeye marka khifaad baa la yidhahdaa way jirtaa khifaad in la yidhahda lakin khitaanna waa la yidhahdaa kutubu luqo oo dhan eeg way ku qorantahay khitaanku markaysaa rag iyo dumarka labada mid walba inuu ku dhaco waa ku qoranta axaadiista nebigaa bay ku soo aroortay yacni xadiiskii markaa sheegaayey yacni idaa massa alkhitaanu lkhitaan idaa jaawaza alkhitaanu alkhitaan yacni hadduu markaa labada gudniin baa la sheegayey kii yani markaa labka iyo dhadiga labadaba waa la kala qaada ida altaqa alkhitaanaan waxay yidhahdeen waa takliib war takliib keliya maahe waxa soo arro iyadoo la kala gaar yeelayo oo saxiixyada ku sugan yacni waxa weye alkhitaanu alkhitaana oo laba gudniin la sheegaayo yacni ruuxii laba iyo ruuxii dhadigaa yani istagooda marka laga hadlayo yani marka ayuu xadiisku tilmaamaya xadiiska nebiga sala allahu aleyh wasalam kutubuluqood o dhan baa tilmaamaya culamada shuraaxdao dhan baa sheegaysa marka alkhitaan sunanfiraha marka laga hadlayo walkhitaan way ku rumoobaysaa rag iyo dumarkaba labadaba waa ku dhacaysa axaadiis gaara dumarka ku soo aroortayna waa jirtaa waqtigii nebiga sala allahu aley wasalam yani la gudi jiray yani oo dumarka qaarkood ay gudi jireen shay shaa'ica ahayd xataa carabta agtooda maxaa cay ahaa haddii la yidhaahdo marka waxa kii aan hooyadii gudnayn oo carabtu waxay u yaqaaneen ceeb bay u yaqaaneen cay waxay u yaqaaneen markaysa marka macnaha in looga jeedo yabna alqalfaa haddii la yidhaahdo tii aan gudnayn kii ay dhashay haddii la yidhaahdo waxaa loo fahmaayey cinda alcarab inay tahay ceeb oo ay kinaayo ka tahay waxa weeye markaa zaaniya ku dhashay yacnii qof dumaroo sinaysata ayaa ku dhashay markaysa marka ayay carabtu u yaqaaneen calaa kulli xaal masalada noocaasi waa masalo kollay dee iyadu markaa wargaara u baahane ishaaradaasaan hadda ku dhaafaya marka khitaanka waa soo gelaya ragga iyo dumarka mid walba walistinjaa iyo istinjada fa atamahunna waa dhammaystiray ay addaahunna taamma wuxuu gutay xaalay dhammaystiran tahay qaala tacaala allah waxau yidhi innii jaaciluka linnaasi imaama anigu waxaan kaaga yeelayaa dadka imaam baan kaaga dhigayaa hogaamiye dadka markaa diinka ay kaga daydaan ay qudwatan fiddiin diinka mid lagaga daydo imaaman fidiin baan markaa kaa yeelaya qaala wuxuu yihi wa min duriyatii tafirtayda cid ka midana ka yeel markaa eh, ijcal a'immatan cid eh, tafirtayda ka midana ka yeel a'immo iyo hogaamiyeyaal ka yeel ay awlaadii awlaaddayda cid ka mida ijcal a'immatan imaamyaal ka yeel diinka a'immo ku ah qaala allah waxau yidhi laa yanaalu cahdii ma gaadhaayo ballanka igu bilimaamati imaamada aan ballan qaaday inuu hogaamiye u noqonaayo ama marka waxa weeye diinka imaam ku noqonayo aaalimiina kuwa aalimiinta gaari maayo alkaafiriina minhum kuwa gaalada ah ee ka mida tafirtaada yacni marka cahdigayga iyo ballankayga aan imaamada ballan qaadayaa inaan aimo ka yeelayaa kuwa gaalada ee tafirtaada ka mida gaari maayo dalla wuxuu ku tusiyey calaa annahu yanaalu khayra adaalim in cahdigaa imaamadu gaadhaayo ciddaan daalimka ahayn inuu gaadhayo ayuu ku tusiyey halkaa ku joogo wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdik ashhadu an laa ilaaha ilaa anta astaqfiruka waatuub ilayk